بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد حمد الله waxaan u mahad celinaynaa maamul iyo madaxba jaamacaddan dadkii ka mas-uulka ah intii aasaastayna allama naxariisto geeriyootay intaa kadib darsiga la tilmaamayna ka warama waa mas-uuliyadda uu leeyahay almuhaqaf almuslim aqoonyahan ama waxgarad ama indheergaradka qofka muslimka ah iyo kaalinta uu ku leeyay islaamka faafintiisa iyo difaacidiisa aqoonyahanku ama intellectualka qofka lagu tilmaamayo ama indheergaradka lagu sheegayo waa qof aqoon leh hadday tahay aqoon dhaqan iyo af iyo diin iyo culture iyo waxa uu ka soo jeeda ah iyo hadday tahay aqoonta bini mushtaraka mushtaraga kuya wadaago ee kale ummadaha ka dhaxaysaba waxaan rabaa darsiga inaan koobo sida awgeed tacriifta lugawiga ama musطalaxaadka ama terminolojiga aadanuhu isticmaalay tirada badan leh gaar ahaan akademigu tacriifta ay isticmaalaan waan dhaafaya si wakhtigaan u ilaaliya waxaan u gudbayaa aqoon-yahanka rabnaa waa kuma waa sese waa maxay kaalinta bulsheed laga sugaya aqoonyahanku yahanku kow waa qof leh kayd aqoomeed rasiid macrifi ah ha ahaato aqoonta dalkiisa iyo dadkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiis iyo kaljarkiis iyo identitygiisa haybsoociisa ama ha noqoto aqoonta kale akademiga ee bini aadamku uu bartee waxtarka nolosha u leh ama se fudaydisa qaabka loo noolaanayo idan waxaan leenahay kow waa inuu yeeshaa rasiid macrifiga ama kayd aqoomeed aqoon-yahankaan allaba waa inuu yeeshaa baynu leenahay qudra caqliya fi اnaqdi wاtaxliil critical analysis waa inuu noqdaa qof wax hufi kara ah. nin waliba maanta dunida taalla nin waliba intiisu ku darsadaa ini waa xaqiiqo inna waa dadku dhaqamada iyo kaljarada iyo afka iyo hidiyo dhaqanka ay leeyihiin waa lagu barxaa waa yarta inaad hesho wax saafi oo barx tiran oo aan wax kale ku qasnayn si awgeed waxaan leenahay aqoonyahankaan rabnaa waa qof aqoonna wata critical analysna samayn kara qof samayn kara naqdi ama wax taxliilin kara ama af soomaali hufi kara aqoonta oo hufitaankaasi wuxuu keensanayaa dee inaad ishii iyo baalka ka tirtid ka reebtid oo wixii manfaca leh adduun ama aakhiro inaad qaadatid waxaan kaloo leenahay aqoonyahanku shardiga saddexaad aynu tilmaamayna waxa weeyaan liadership attitude inuu yeesho tawjiihin kara bulshadiisa iyo ummadiisa irshaadin kara ama toosin kara jidka saxdaa u tilmaami kara waa inuu noqdaa hadduu saddexdan shay isla helo waa hoggaanka aqoomeed waxa laga rabo inuu aqoontii wato inuu xufi karo iyo inuu leeyahay awoodda ah in bini aadamka la hogaamiyo oo samahana lagu hogaamiyo xumahana laga reebo qofka intaa helay waa maxay mas-uuliyadda bulshadiisa ka saaran ama se diintiisa ka saaran ama se afkiisa iyo dhaqankiisa iyo hiddiisa ka saaran waxaan leenaha qofkaasi waa qofka abuura amase sameeya wacyiga caamka ee ummaddu ay leedahay ummaddu ummad kastaaba wax collective oo ka dhaxeeya bay leedahay bulshadoo dham ay leedahay oo wadaagto waa qofka abuura baynu leeyahay taa sinaacatu ra'yi aw alra'yi alcaami lilumma aw alwacyi alcaam waa qofka sameeya waxay leedahay waa qofka ilaaliya muqadasaadka ay ummadi leedahay waxyaaba ay u baahan tahay inay ilaashato waan cidi kaga xadgudbin oo qofka bulshada u tilmaama marjiciyaadkeed iyo meelaha ay rabto inay cuskato oo markaa u noqda wax kasta meesha ay ula noqonayso madaabuu qofku muslim yahayna waa kitaab iyo sunne uu ilaalinaya u rabo in dadku ula noqdaa mas-uuliyadkiisa waxaa ka mida baynu leenahay waa inaaratu ariiq dadka waa qofka toojka u sidee wax u ifinaya qandiilka bulshadu ay wax ku aragto ama faynuuska ay wax ku aragto oo ah waxa loo ifinaya waa mushkilaadkeeda iyo dhibaheeda say uga bixi lahayd mustaqbalsan oo fiican sidii ay u gaadhi lahayd waa qofka taasi u ifinaya waxaan kaloo leenahay mas-uuliyaadkiisa waxaa ka mid a ah hadduu qofkani mas uuliyadaa qaato ah dadka diintooda ilaaliyo dhaqankooda inuu ilaaliyo afkooda inuu ilaaliyo dadnimadooda inuu ilaaliyo mushkilaadkooda inuu xal u raadiyo mustaqbalkooda wuxuu ifin karo inuu ifiyo hadduu qofku taa qaatana waxa hubantiya inay ka hor imanayso taxadiya tiro badan leh challenges caqabado waaweyn baa ka hor imanaya caqabadahaasi ha noqdaan caqabadaha bulsheed oo bulshadu kaljar bay leedahay kaljarkaasi wuxuu u baahan yahay inta la hufo intiisa sanna in la xejiyo intiisa liidatana in laga tallaabsado hiddahay dadku leeyihiin wuxuu u baahan yahay in la eego oo la eego maxaa casriga kan dadka iyo noloshooda anfaco la socon karaa maxaase wakhtigiisii aan la joogin bulshada markaa inaad dhaqamadeeda ka hor iman kartid ama hufi kartid waa challenge wuxuu kaloo u baahan yahay inuu waaqaca siyaasigaa ka hor yimaado waayo dadka boloticianska ah in badanoo ka midii waxay xeeriyaan maxaa iyaga dantooda siyaasiga ay ku jirtaa suu kufsiga ugu soo noqon lahaa ama suu u ilaashan lahaa ayaa in badanoo ka midi xeeriyaa laakiin qofka aqoon-yahanka ah wuxuu isagu xeerinayaa maxaa bulshada dani ugu jirtaa maxaa wanaagga bulshada ah taasi waxay keensanaysaa conflict of interest saa daraaddeed challenge buu u baahan yahay inuu geli karo waa qof baynu leenahay xataa nolosha caadiga ah wax badani ka hor iman karayaan dunida aynu maanta joognaana waa duni isku furantay waxay yidhaahdaan aadanuhu waagii hore markuu dagaalamayo qalcaduu samaysan jiray uu isku xeero qalcaddaa iyo xusuuntaasi waxay ahaan jirtay inay bini aadamkan faraska wata iyo waxa kan inay iska xejiso technolojigu markuu horu maray waxaa fududaatay markaa in la dumin karo awalan waxaa soo bilaabmay madaafiic oo derbiyadan lagu garaaco lagu dumiyo aniyan waxaa soo bilaabmay in xagga sare loo duuli karo oo maanta duwalku waxay u kala xoog badan yihiin marar badan siday cirka ugu kala xoog badan yihiin waayo qalcadaha ummadahoo dhan baad rabtaa inaad jebiso ay isku difaacayso marka la eega bay yidhaahdeen xagga dhaqamada iyo diinta iyo afafka iyo waxa kana iyana dunida weerar cusubba ka bilaabmay adawaadka la adeegsanayaana wuxuu yahay internet iyo tv iyo iyo adawaatulitisaal waxyaabahan ka cusubi iyana waxay jebiyeen bay leeyihin xayndaamadii dowladnimo iyo guriyeed iyo dadlahaayeen bay jebiyeen saa qofbaa hagaya dunida dabadeeda fadhiya ayaa aragtihiisa ku hagaya oo aan xayndaab laga xidhan karaaba aanu jirin gurigaaga gudihiisa ilmaha yare jooga hadduu nadka galo maa fi dunya aakhiru dunya waxa yaaliyo waxa lagu hayo afkaar iyo wax walba qolkuu joogaa daa inay dowladdu celisay iyo in xuduudda lagu joojiyo iyo in dad xuduud xidha suurtagalba maahae guri inaad xidhato abaan hadda suurtagal ahayn waxaa la jebiyey hadda xuduudda qolkaaga hurdadaa jajaban saa daraaddeed waxay dhaheen addunya kullaha makshuufa laan globalizationka ay sheegayaan waxa weeyaan dunidu maanta way qaawantay ninna nin wax kama qarsan karo waxay loo soo banbaxay marka almacraka alkubraa bay yidhahdaan baa caalamka maanta ka taagan oo ah afafka in la tirtiro dhaqamada in la tirtiro diimaha in la tirtiro qaabka loo nooliyo in la tirtiro in cidi xoog badato wax walba dunidu maanta waxay isku dayaysaa dhadhan qura inay wada yeelato saa daraaddeed baa tv-ga waxaa ka socda qof kijo fadhiyo oo tilmaamaya saa wax la ysugu qaso xataa dhadhanka waxaa la rabaa in la wadaago oo aanad keligaa yeelanin intaadaad walaaqan jirtay sidaa ogeed dunida waa laysu furay marka laysu furayna nin waliba nimbe ceesaantii ceelkeed nin waliba wuxuu haystuu banka la imanaya aqoon waxaynu ka rabnaa markaa ma yahay kii dhowri karayay waxeenna ee dadkeenna ilaalin karayay ee difaaci karaya ah jundiga ama askariga dhabta ee maanta xuduudda askarigii joogay laga soo tallow iyo ciidankii milatariya wixii la dhigtay oo dhan waxaa laysku haystaa waa cuquusha bini aadamka hadda awtaantii iyo guryihii iyo waxaa dhaaf caqligaaga ciddii degi lahayd baa laisweydiinayaa marka aqoon ma yahay mid ilaalin kara umada cuquusheeda mid ilaalin kara ummaddu siday u fakerayso mid ilaalin kara ummadda hantideedii ahayd diin iyo dhaqan iyo af iyo waxay lahayd aqoon markaa waa inuu qudwa lilmujtamac noqdaa baynu leynahay awal shay laga rabo waxay culammadu yidhahdaan afkaartu ma suurtagalaha inay si fiican u faafto haddaanay cid matasho lahayn waa inay wax bracticala ah waa inay yeelataa waaqacay ku suganto bini aadamku waa indhaku garaadle wanaagga aad sheegayso isagoo kaa muuqdo waa inuu arkaa qofku walidalik baa ilaahay qur-aanka nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay doortay oo rasuulkii dadka laga dhex doortay waxyigu ku soo degayaya ayaa la yidhi dadaad ku dayatana waa lagu siiyey inta ilaahay ambiye soo taxay fii suurati اlancaam ayuu wuxuu leeyay ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi kuwaasi baa ilaahay yidhi intuu rasuul magacyadood soo sheegay kuwaasi waa kuwii alla hanuuniyey ee fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku daya baa la yidhi aadanuhu waxay dhahdaan marka hadduu mabaadi matelayo kama maarmo mabda'a cid tusaale u ah xataa bay dhahdaan aadam nebi aadam tusaale u baahday se cidi kama horraynin isagaa tusaale laysku siiyey markaa intaanu adduunka imanin inta janno la geeyeyba training la siiyey dabeetana la yidhi dhirta aya waxaa ahaa cunin farsamadaa markii uu ku tababartay kadib baa dunida la keenay waxaan leenahay marka horeba tan baa loogu sii talagalay ilaahay markuu abuurayay fii suurati almaqrab muxuu ku tilmaamay waxaan abuurayaabaa ilahay yidhi khaliifatun fi lard inii jaacilun fi lardi khaliifa waa aayaadkii iclaamka loogu sheegay ee malaa'igta in bini aadam la abuuri doono ilahay wuxuu u sheegay in dhulka khaliifo la geyn doono laakiin aadan markii la abuuray jannaa la geeyey waayo aadan cid horeo ku daydo ma haysto isagaa laysku siiyey tajribada marka bal traininkan gal markaad ka baxdo dan nolosha waajih markaasi baa la yidhi ahlan aqoon-yahanku marka waa inuu ummadda qudwa u noqdaa haddaad noqoto qof afka ka hadla waxan baa fiican kanbaa wanaagsan kanbaa wanaagsan adnaa tuug tuug laga soo gooyay tahay waxba sheegi mayse warkaagu socon maayo warka soconaya waxa weeyaan warka qofka sidaa uu yahay mid isaga ay ka muuqato saa ogaad waxay leenahay aqoon waxaynu ka rabnaa laba shardi baa laga rabaa bay idhaahdaan qofka aqoon-yahankoo xoogan macrifa iyo mowqif bay idhaahdaan aqoon iyo mowqifu istaagi karo qof meel loogu soo hagaaga leh tusaale wax ku ah oo waxa uu sheegayo bini aadamku uu kaga dayan karo iminka dadka waxaad arkaysaa siyaasigu wuu hadlayaa wuxuu ka hadlayaa dowladnimo wadaag dadku way hadlayaan waxay ka hadlayaan corruption aqoon wuu hadlaya waxbaa laga hadlaya waaqiciina kama jiro maxaa si ah innagaan moodalkii ahayn innagaan ahayn kuwii lagu dayanayay dadku tusaalihii baanu haysanay dadku hadduu madax arki lahaa moodal ah oo kuwii qudwada ahaaya kuwii lagu dayanaya uu ku dayan lahaa waxay dhahdaa cumar bin baa waxaa loo keenay markii bershiya la furtay dee boqortooyooyinku waxay dahab iyo alaab iyo wax sideen baa la keenay markaasu wuxuu yidhi ummadda kaa keentay alla waan ku dhaartay inay aamintay ummad ammaano leh dabeetana cumar bay ku yidhaahdeen haddaad daaqi lahayd iyoba way daaqi lahaayeen markaad dhowrsatay ayay dadkuna dhowrsatay markaad adigu dhowrsataan dadkuna dhowrsaday waxaan leenahay marka aqoon-yahannimadaan rabnaa waa mid aqoontaynu sheegaynay wadata oo ah inuu kayd aqoomeed leeyahay awood wax xallili karta ama hufi karta inuu leeyahay oo kii soo tilmaamnay leadership attitude inuu leeyahay hogaamin awood hogaamineed lakiin waxay leenahay intaa waxa ula socota inuu qudwa noqon karo waa inuu mowqif qof qaadan kara yahay waayo haddaad waxna sheegto laakiin lagu arko marka mashkiladda timaado adoo reerkiina la safan marka gurigu yimaado adoo xantoobinaya dee aqoon-yahanimo ma jirto aqoon-yahanimo ma jirto markaa mawaaqiftii baa la laayay mar haddii mowqifka la waayana aqoon-yahanimadii ma hayno mawaaqifta ilaahay qur-aanka markuu rasuulka tilmaamaya raggii la socday aladiina qaala lahum اnnaasu ina اnnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum baa layidhi waxaa lagu yidhi dadkii oo dhan wuu isukun soo urursadaye war cabsada baa la yidhi fasaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil mawaqif bay lahaayeen dad baa isa soo urursaday mabaadi'doodii kamay dhaqaajin iyo halkay taagnaayeen ilahayna wuxuu leeya falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum mu'miniin war cid kale ha ka cabsanin aniga iga cabsada haddaa mu'min tihiin waxaan leenahay mas-uuliyaddan qofka aqoonyahankaa ka rabna waa inuu danta caamkaa qof ilaalinaya noqdo alwaajib alkifaa'iy diintu waxay ina fartay labay u qaybsantaa wax waa fardu cayn qof walba laga rabo qof walba gaarkiisaa looga rabaa salaada qofna qof kama tukado qof walba isagaa laga rabaa salaadiisa waxna bulshadu markay isu tagtaa laga rabaa bulshadu markay isu tagto cidda matashaa waa aqoon-yahankeeda waa dadka wax garadka u ah waa dadka indheer garadka u ah indheer garadku hadduu isagu ka seexdo waajib kifaa'igii wixii bulshada laga rabay hadduu isagu ka seexdo oo uu isna xoogsi tago calooshiisa u noolaado reerkooda difaaco inta la ag joogto uun la wado aqoon-yahan maaha kaasi dadku ka mid yihi ahlan aqoyaanku waa saaxibu mabda'in waa hadaf waa nin mabaadi'na rumaysan taargetna leh hadaf u muuqdo raba inuu gaadho ku socda laakiin hadday aqoontu noqoto aqoon caloosha adoo aqoon-yahana markaad isla soo taagto reerka yagu wartaa odaygaa ku filan hore loo hagi waxbamaad soo kordhin taabkaab cid haysaabaad joogtay oo reerka afkiisa ku hadasha hadday markaa waxaad soo kordhisay reernimo tahay gelaaga inaad raacataaba dhaantay oo waxba isku lugoynin halka kan aqoon baan baranaya waxbaan wadi doonaa qiimo male aqoontu haddaanay midho lahayn wixii laga rabay haddaan laga dhalinaynin qiima ma leh bale adiga cadaab dheeraaday kugu tay waayo jaahilka iyo aqoonta qof kale akhraysku si looma cadaabo ilahay qur wuxuu ku tilmaamaya laa yukalifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay dadka ma takliifiyo ma saarin wixii la siiyey mooyaane qofka garaadka badan iyo qofka garaadka yar leh isku wax lama siinin de haweenaan isku xisaab noqonin qofka aqoonta la siiye qofka jaahilkaasku wax lama siinin waa inaan isku xisaab noqonin sidaa ogeed waxaanu leenahay aqoon-yahanku hadduu intii odayada soomaaliyeede hore hayeenuu hayo waxba muu soo kordhinayo aqoon soomaaliyeed hadduu isna la soo taagan yahi waxba kale odayadeedii ha loo daayo waxay tuulo joogaa neef dhalay inta malaa layd gaadhiya wax soo baxay oo isdhe cid baa iman doontaa nin buu yidhi kaan neefka adigu markaan iibiyaabaa kaa soo saari doonaa lacagta ku siinaya wixii baa suurtoobi waayey ninkii xoolaha lahaana wayse soo dultaagay warya harageed inagaga celiya buu yaa uun dib u nooleeyo sideeda ka dhiga waxaan leenahay yaa ku celiya joogtaa yaa odayadeedii iskaga celiya sideeda ahatee dowladna ma xubneen waayo hadduu waxa la wadaa wixii uun yahay waxba kale mma soo kordhin haddaba waxaan leenahay aqoonta waxaan rabnaa inay noqoto xaariskii cuquusha da'yartan ilaalin lahaa ee ka ilaalin lahaa min atalawud environmentka waxaa laga ilaaliyaa inuu wasakoobo aadanaha caqligiisana aqoonyahanku wuxuu ka ilaaliyaa inuu aadanaha caqligiisa bulshadii aada la noolay ciddii ilaalin lahaydee ka ilaalin lahayd talwiidka wasakda dabadaha kaga imanaysa iyo hore waa isaga aqoonyaanku waa inuu noqdaa misfa bay idhahdaa weelkanaynu wax ku shaandhaysanna maxaa tidhahdaa kole xageegaa shaandhaa laga idhaahdaa kan intaa wax lagu miiro wax lagu kala miiro aqoonyaanku waa inuu noqdaa wixii wax miirayey ee miidana dadka usii daynayay qashinkana ka reebayay laakiin haddaad adna waxba sii daynayso dee waxbaba ma tihid muxuu ilaalinayaa markaa waxaan leenahay taxadiyaad ama challenges gudeed iyo mid dabadeedba waa jiraan challenges gudeed baa jiro oo ah challengeka qabiilka challenges gudeed baa jiro oo ah challengeka mukhadaraadka challenges gudeed baa jiro oo ah challengeka aqoon darrida waxaasoo dhamme dadka soomaaliyeed way wada haystaan dhibaatooyin qabiilku sababay baa haysta oo qaabka qabiilka loogu soo koray ah waxaa u dheer mukhadaraad balwad ku soo korodhay qaad leh khamri leh xashiishad leh qurun oo dhan leh uu soo kordhay tiradiisu intii hore waa ka badatay awal dhowr laalloobar ayaa waddanka iman jiray dhowr laalloobar iminkana dee waxay maraysaa tareelayaal iyo dayuurado in lagu guro waxaan tareelayaasha iyo dayuuradaha lagu guraya market buu leeya haddii uu engego ma jiri jireen tareelayaashan iyo waxa kale markuu marketku yaraa saddex laanloobar iyo laba laanloobar bay idan xajmiga balwadeedee waddanka waxaad ka garan kartaa xajmiga balwadda soo gelaysa inta ay leeg tahay ayaa waxay tusaale u tahay bulshadu siday maanta balwad ku tahay waxaa kaloo jira dacf alwacyi alcaam aqoon darro guud aqoon darro diineed baa jirta oo mararka qaarkood aqoon-yahankaba haysataa haddaad diintaada jaahil noqoto dee aqoon-yahaad ma ilaalin wixii dadka ugu fiicnaayo loo ilaalin lahaa hadduu adigaba ka maran tahay maxaad ilaalinaysa waxay ahayd cid waliba inay ilaashan karto waxbaa jira bini aadamku aanu ogolaanin in looga soo dhaco waxaa ka mid ah diintiisa oo caqaa'ida iyo wuxuu rumaysanya akhlaaqiyaadkiisa ummaddu valueska ay leedahay qiyamka ay wadatay ay leedahay waxaa ka mid ah afafka ummaddu afka ay leedahay soomaalidu maanta waxaad mooddaa inay afkeeda ka sifaanayso bal waxaad eegtaa xayaysiisyada meelaha lagu dhajiyo waxaad mooddaa inaad london joogto xayaysiiskeena af ingiriisi ku qoran yihi inagaa waalan sacda maa laga heesayaa may ohan jira yani soomaaliyeed baa dhoofay baa raacdo soomaalida ku badnayd dabeetana hees la tumayuu maqlay baadiyana uu ka yimid marka wuxuu uhi war manaa waalan sacda baa laga heesayaa waayo de wuxuu islaha un baadiyihiinni baa hees muxtaalaaya cadan baa hobayo dee laga qaadi doonaa baanu ku talagelin su-aasha isweydiinta le waxay tahay nolosheenniioo dhan baa isbedeshay afkeenniiba xataa dhimasho kusii dhodhowo ka baxaya oo ku hadalkiisii uu yaraanaya ammaan bay noqotay qofku inuu afafka ajanabiga inuu ku hadlaba ammaan soo baxday nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa in allaha yabcatu lihadihi lumma calaa ra'si kulli miata sana man yujadidu laha diinaha ilaahay ummadatan boqolkii sanaba wuxuu soo saara mid diinteeda u cusbooneeya diintu see loo cusboonaysiinayaabay isweydiiyaan diintu waa waxyigii xagga samada ka soo degay waa wixii nabi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam iyada cusboonaysiinteedu waa wixii dusha kaga dhacay oo laga rogo waxay dhahdaan laba wax baa jira oo labaduba cusboonaysiin u baahan aqoonta aadanaha caadiga aynu wadnay tan aynu jaamacad ka furanay cusboonaysiin bay u baahan tahay laakiin iyada cusboonaysiinteedu waa maxay waa wax cusuboo lagu biiriyo iyada cusboonaysiinteedu waa wax cusub oo lagu biiriyo markay diinta joogto cusboonaysiinteeduna waa waxa cusub oo laga hufo diintu asal bay leedahay waa asalkii in lagu celiyo fahmkeedu inuu ku noqdo kay saxaabadu fahmsanaayeen caqiidadeedu inay noqoto caqiidadii nebi maxamed wakhtigiisii la haystay akhlaaqdeedu inay noqoto akhlaaqdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii joogtay axad alculamaa aw axad alkutaab ibraahim asakraan in la yidhaahdo kaatiba muslima nimankan sacuudiga hadda xidxidhay ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhahdo haqaafat lghaalib dowladaha xoog bata aqaafada yani wuxuu tilmaamaya culjarka dadka xoog bata inuu culjarkoodu inta badan xagga sare soo maro oo muslimiintu waagay xoogganaayeen dee yurub ninku inuu af carabi qoro ammaan bay ahaan jirtay shaadh inuu qaato ama maro leetariska carabiga ay ku qoran yihin alifbadu ku qorqorantaha baa ammaan ahaan jirtay halkan iminka a b c-ga laynoogu soo qorqoro saasaa ahaan jirtay gadhka in lala baxo mara fadfaada la qaato khamiisoo kale la xidho aqoon-yahanimay sheegi jirtay halka imka tayga iyo uu sheego eh, suud markaad xidhato la odhanayo ninkani waa waa aqoon-yahan waagaa wuxuu ahaa ninka khamiis xidhay garh la baxa dhulkii cilmigu ka yimi bay ahayd kaasaa khibradda iyo aqoonta tilmaamaya waa alvaro waa aqoon-yahanadoodii reer galbeedka nin qorayo calacalayo leh dadka maanta yurub jooga wax waraaq af carabiya qori kara aad baad u helaysaa buu leeyahy laakiin hal waraaqa oo laatiina cid qori karta heli maysid yacni waxay udaba ku yihiin buu leeyahy luga alcarabiya iyagoo reer yuruba ah. afkoodii laatiinka ahaana ma qori karayaan buu ku calacalay waa halka maanta ina haysata wadaad af carabi wax ku qori kara ama nin kale oo ingiriisi ku qori kara waad helaysaa laakiin waraaq af soomaaliya haddaad aragto waa jacbur wuxuu ninkaasi qoraya aqaafat lqaalib bugiisa waxa uu ku tilmaamaya wuxuu u bixiyey attajdiid atacakusiy cusboonaysiinta iska soo horjeeda buu odhanaya fii umuuri dunya wadiin arrimaha diinta buu marka la cusboonaysiinayo waxa dambaa laga hufayo wixii horaa loo noqdaa waxaa la isweydiiya waxan wixii ilaahay yidhi ma wixii nebi maxamed yidhi calayh salaatu wasalaam ma yahay dabeetana kaasaa lagu dhaqmaa aqoontan sayniska iyo waxaan kale ku saabsane cusubna waxaa la yidhaahdaa maxaa cusube soo kordhay adigu buugganaad haysato waa idishanadii koowaade dib baa loo rifaysgareeyo wax cusub baa lagu daray waxbaa soo kordhay qalab iyo aqoon iyo wax walba way soo kordhaan laba tusaaluu soo qaadanaya marka isagu buuggiisa wuxuu leeya waxaan tusaale idiin siinayaa imaamu shaaficiy iyo albert einstein buu odhanaya imaamu shaaficiy usuulu lfiqiga markuu qorayay waxa uu waday sidii dadka loogu celin lahaa fahamkii hore marka wuxuu ka hufayaa wixii diinta ku soo kordhay wuxuu rabaa khaulbidaaya inuu dadka geeyo halkii wax ka soo bilaabmeen wixii dheeraadkaana uu ka hufo einsteinna albert einstein waa oday yahuudiya oo ay ku tilmaamaan aqoontan fiisikiska ninkii ugu weynaayee dunida soo mara loo tilmaamo ama la yidhaahda aqoonyahankii qarniga labaatanaad ugu weynaaye soo mara buu ahaa bay yidhaahdaan yacni si u buunbuuninayeen xataa markuu dhintay waxay yidhaahdeen ninkan madaxiisa ha la qalo malaa intelligenskiisu ka bini aadamka wuu ka buuran yahay ha la qalo madaxiisa laakiin markay maskaxdiisii gaadheen ee miisaameen waxaabay noqotay miisaanada yaryar bay yidhaahdeen may noqonin dadka afrajkiiba ma dhaafsisna haddaanu kaba hoosaynin bay noqdeen markii ay maskaxdiisa miisaamayeen aqoon-yahan buu ahaa caana oo la yaqaano xataa nolosha caadiga ah nimaan dhib badnayn buu ahaa israa'iil markii madaxweynahoodii koowaad dhintay bay u yeedheen oo la yidhi madaxweyne noqo basifisam buu aaminsanaa wuu diiday dadku inay nabadgelyo ku wada noolaadaan albert einstein waa nin aad u caana maxaa caanbixiyey wixii la hayuu dabarogay saynisku halkuu taagnaa gaar ahaan labadiisii nadariyadood e mc square nadariyadii ahayd iyo gravitational law labadiisa nadariyadood waxay ra'sun calaa caqab ka dhigeen xataa muctaqadaadkii dunidu siday u dhisantay laga haystay oo matala dunida waxay rumaysnaayeen kuwooda materialiski inay weligeed soo jirtay jirina doonto laakiin nadariyadiisu waxay caddaynaysaa inaanay weligeed soo jirin inay wakhti bilaabantay inkastoo isaguba markuu masaladaa arkay uu ka yaro warwareegay laakiin aqoontu markay iska daba timi waxay noqotay qasab in la qaato isagu salaxasation buu sameeyey oo wuxuu constant buu samaystay uu ku sallaxday sidii haabit looga dhigi lahaa laakiin aqoon-yahano ka dambeeyey markay dib u baadheen waxaa caddaatay inay dunidu faafayso tatawasax ballaadhanayso waxaaduu faafayana marbuu barbilow lahaa weeyaan meelbuu ka soo bilaabay idan waxaan leenahay albert einstein wuxuu dabagediyey nadariyaadkii dunida lagu hayay ee cilmiga ee joogay wuxuu ku ammaanayay markaa inuu wixii hore burburiyey oo wax cusub dadka baray ayaa ammaantii sutay walidalik baa caaisha radia allahu canha nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laba xadiis bay ka warinaysaa labaduba saxiixu muslimka ku yaaliin labaduba aragtidan aynu sheegayna sheegayaa mid intuu nebigu madiine yimi ayuu iyadoo timir la tallaalaya ayuu yidhi maxaa ku falaysaa markaasay yidhaahdeen waanay baxaynin war haddaa iska daysaan malaa waa bixi doontaa buu yidhi nabigu beeraha waxba kama aqoon beeraleyna ma ahayn laakiin ra'yigiisubuu sheegay isaga say ula muuqatay gaatimireedkuna labyo dhadig buu leeyo de waa laysku tallaalaa haddaan laysku tallaalin ma dhalo dabeetana waxay dhahdeen dee nebigii baaba yidhoo iska daayeen sanadkii dabay bixiba weyde timirtii baa la waayay war timirtii maxaa dhacay waxay dhahdeen de waa sidaa yidho markii layska daayayna saan soo baxday wuxuu ku yidhi nebigu antum aclamu biamri dunyaakum waar anigu malahaygun baan idiin sheegay da arrinkiina adduun iga yaqaana masaladu maaha masalo waxyi igu soo degay maaha ee waa uun ra'yigayga aniga se ila muuqatay arrinkiina adduunya idinkaa iga yaqaan buu nebigu ku tilmaamaya calayh salaatu wasalaam idan masalada sayniska ku saabsan ama aqoonta noocaa ku saabsan cusboonaysiin bay mar u baahan tahay ama aqoonta diinta ku saabsan caaisha xadiis labaad warinayso saxiix muslimku isna ku yaala man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad diinka iyagaasi cidda ku soo kordhisa waxaan ka mid ahayn wuxuu yahay maxay marduud waa lagu celinaya maanta cindana waxaad moodaa arrinta inaynu mackuus ka dhignay inagu aqoonta bini aadamka ee maanta la wado waxbaba kuma daro waynu qallidanaa marakis ilbaxi ma lihin wax cusub soo saara ay inoo sheegaan baynu iska daba soconnaa diintase waxaynu rabnaa inaynu ra'yigeena wada sheegno sidan baa la yidhi kan baa la yidhi cid waliba ka hadlaysa marka arrinta waynu dabagedinay waxay diinka inaynu siisa u dayno nidhaahno ilaah iyo rasuulkiisu saasay yidhaahdeen waxaanse bini aadamka inaynu wax ku dari karno aqoon keeni karno innaga waxaan rabnaa diinkana inaynu bidcayno sayniskana inaynu qallidanno aynan waxbaba ku darin kii ay ahayd inaynu wax ku darro macnaheedu waxa weya caqligiisii la rabay ugamaynan shaqaysiinin halkii la rabay wax lagu biiriyo kumaynan biirin laakiin halkii la yidhi waxba ku darina ayaynu wax ku dar la daba soconnaa walidaalika uu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sii waxaa ka mid ahaa latatabicanna sanana man qablakum xadwa alqada bilqada xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh wuxuu nebigu yidhi kuwaa hore masiirkooda waxa u raacaysaan yacni halkay mareenba waa maraysaan xataa hadday god masallugalay galaan saacgaleed oo maslogole godkeed hadday galaan waa ka dabagelaysaa godma saacgale ammaan maaha meel la galana maaha muxuu nebigu tusaalaha ugu qabtay maxsuuskaee la dareemi karo wuxuu ugu tilmaamayaa waxaan macno samaynin xataa hadday sameeyaan intaad jabtaan baa iska daba soconaysaa su-aal bay weydiinoo ay idhaahdeen faris waruum ilaahay rasuulkiisi ma bershiya iyo romaniskaba waa labadii dowladood ee waaweynay markaa jiray markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa kale ha iyagaa dabagelaysa axaadii kalena waxay tilmaamaysaa alyahuud wanasaara alxaafid ibnu xajar ba wuxuu leeyahay marka laga warramaya buu yidhi fii sunani alxukmi wa siyaasati اlumam wa faris wruum marka laga warramayo buu yidhi fii baaba fii shu'uuni diinna iyo bidaciya waxa kanna waa alyahuuda wanasaara waxay samayn jireen calaa kullin in dadka wax laga qaato oo dunida aynu wax ka qaadanaa wax xun laakiin waa inaynu garanaynaa ka qaadanaynaa wuxuu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa anugu waxaan la mid ahay sidii guri la dhisay oo la fiicnaysiiyey oo meel qudho xabad labanaa ma jaajuuri gashaa ka bannaantay oo uu nink intuu ku wareego uu leeyay talow halkana maaxba jaajuuro la geliya way fiicnaan lahayde faana labina buu nebigu yidhi anigaa aa labnadii u dambaysay wuxuu kaloo tilmaamaya inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq macnaheedu waxa weeyaan wax soo jireenoo fiican oo bini aadamku leeyahy waa jirtaa wax soo jireenah oo fiican waa ka nebiguba tilmaamaya min kalaami nubuwati lula inuu ka mid yahay maxay idaa lam tastaxi fasnac maa shita buu nebigu yidhi waxay ka mid tahay maxay wararkai amuyadii hore ka tageen aadanuhu wanaaguu kala dhexlayay way jirtaa oo habboon in la ilaaliyo waxaa kaloo jira wuxuu ku dardaray oo aan khayr ku jirin oo raba in laga tago marka aqoon-yahanku waa qofka laga rabo markaa ummadda fi qadaaya اliqtisaad maxaa waafaqsan maxaa waafaqsanayn fi shu'uun اlijtimaaciya maxaa waafaqsan maxaa waafaqsanayn ciddii la rabay inay hufto oo wixii tajribo bini aadama wax tarlena soo daysa wixii diintii rabbi soo dejiye khilaafsan ee aan waxtarka lahaynna dib u celisa oo ka reebta saa awgeed inta badan alwaaqicu walwaajibu way iskhilaafsan yihiin maxaa ina saaran iyo maxaa suurtagale hadda jira inta badan way iskhilaafsan yihiin aqoon-yahanka ama faqiih qofka ahi waa qofka labadaa iswaafajiya bay idhaahdeen waa qofka isku dayaya waaqaca nololeedee lagu nooliyey inuu hufi karo oo uu waafajin karo maxay mabaadi'da iyo caqaa'idda iyo waxa rumaysan yahay ayuha alxiba warkaygu waa tilmaam mise ma badinayo wuxuu ku kooban yahay qofka aqoon-yahankaa ah waxaynu ka rabnaa inuu diintiisa yaqaano inuu diintiisa yaqaano inuu diintiisa yaqaanaa ma aha waxaad odayada iyo habraha ka maqashay iyo suuqa wixii lagu hayay dhallinyaro badan oo akademik waxay meelaha ka maqmaqleen iyo waxay reeraheenii ka soo gaadheen bay diinta u haystaan marka wuxuu isleeya qof waliba diinta waa taqaanaa waxba kama jiraan sida aad ugu baahantahay science courseskaga inaad qaadato ama human scienceskaasi aad courska u galaysa u qaadato ayay diintuna u baahantahay inaad ogaato ilaah iyo rasuulkiisu waxay yidhaahdeen aqoonyahan badan badan badan badan baan weysadu ka asixin soomaalida ama salaadoodu ansaxin waana ceeb qof labaatan sano soddon sano wax dhiganayay oo weli masaladiisu ay joogto ee waysadu iyo salaaddu inay ansaxdo waa ceeb runtii inuu qofku specialization sameeya waa mar dambe laakiin aqoon baa jirta baysigo qof kastoo bini aadama loo baahan yahay inuu garto diintaadu waa ina ku biirta aqoonta baysiga ah waxaa fardul cayn kuga awa inaad garan karta in maanta cid loo daba fadhiyo masaa'ilka qaarkood may ahayn qof waliba diinta waxa kaga waajiba waa inuu gartaa maxaa ku saaran adiga haddaad reer leedahay diintu waxay reerka ka qabto dhan waa haddaad baayac mushtartay baayac mushtarka waxa xalaasha iyo waxa xaaraanta waa inaad haddaad tukanayso salaada waxa ku asaxdiya waxa kale waa inaad haddaad soomayso waxay kuugu asaxdiya waxa kale waa waxaasi maaha cilmi cid loo daba fadhiisto waa cilmi baysigiisa oo u baahan qof waliba takhasuskiisa inuu garto marka koowaad marka labaadna halka aad ummadda ugu qunto xaaraanteed iyo xalaasheeda waa inaad kala ogtay dhaqaalaad u baratay ummadda waa inaad garanaysaa dhaqaalaha maxaa diinta ku bannaanaya maxaan ku bannaanayn maxaa horumar keenaya maxaan keenayni fiildkaaga wixii ku sugan waayo haddii kale wax xufi kari maysid wax toosin kari maysid conventional economics qura haddaad dhigato dhaqaalaha reer galbeed qura haddaad dhigato dee waxba soo kordhin kari mayse way adkaanaysaa waa inaad og tahay waxaad adigu haysatayna wuxuu yahay kii alla kuu tilmaamay wuxuu yahay waa inaad og tahay si awgeed waxaynu leenahay aqoon baynu u baahanay inaynu yeelanno weliba waan ku celinayaaye dhallintan jaamacaadka dhigata kuliyaadka aan sharciga ahayn sharciga idinka inta idinkaga waajibtay waa inaad garataan waynan aqoon diimeed yeelanaa ta kale aynu baranaynana waa inaynu sugnaa aqoontaasi waa wax fiican in la helo aqoontu aada mumaarasaysaana waxay hagaajisaa inaad hadhow wax xufi karto oo qofku markuu miisaan ka helay wax ku miisaamayay waxa fududaanaya markaa inuu hufi karo oo kala hagaajin karo oo kala haadin karo oo garan karo wixii aydan saxaayi waxeeda xun kaljarka ummadda inaad kala haadin karto oo dhaqamada waxaynu u baahanay inaynu ka guurro iyo waxaynu u baahanay inaynu ku mintidno inaynu kala garan karno intaa kadibna waxaynu leenahay atatiyuurka inaad dadka hogaamin karta waa inaad yeelataa qodobkaasi waa macrifo wixii ku saabsnaa qodobka labaadna waa inaad qof mawaaqif leh noqotaa qof mowqif leh hogaanka dunida la sheegaa waa nin maalin meel ay adkayd istaagay haddaad geesi maqasho dee saacadun la kacay waa nin isagu saacaddaa sugmay ciidanku saacaduu jabay ayuunbuu u dhabar adayga markaasanu idhaha ninkaa hebel waa geesi geesinimadu waa saacaddaa waa mawqif qof qaatay marka waa inaynu yeelana waa inaynaan noqonin xagga dadku jira un qof jira hadday qayeelaan la qayeela haday wax boobaan la booba xaggii loo socdaba qof isaga socda waa inaanu noqonin aqoontu waa qiimo samaysaa si awgeed waa inaynu mawaaqif yeelannaa mawaaqiftaasi waxay keensanaysaa inaynu bulshada qudwo u noqonno dad ay ku dayan karaan inaynu noqonno qodobkii ugu dambeeya aan waa inaynu garannaa maxaynu cusboonaysiinaynaa se cusboonaysiinaynaa diinta cusboonaysiinteedu waa bidca iyo dheeha saroo laga tuuro oo la reebo intii lubul mawduuca ahayd wixii waxyiga saafiga ahaa ee xagga alle ka yimi wixii khuraafaadkaana laga reebo diinta cusboonaysiinteedu waa taa tajribada bini aadamka cusboonaysiinteeduna waa in la ziyaadiyo wax lagu kordhiyo aqoon cusub in lagu kordhiyo waa kaasi idan waxaan idiin tilmaamaya waajibka idin sugaya waa kaasi ee ma aha dhallinyarada in ka mida waxa maskaxdooda ku barogaragaraysa waxbaro si aad shaqo fiican u hesho gabadh qurux badanna u guursan kartid meella u geli kartid waa hunguri intaas xoolahuba intaa waa yaqaaneen intaas waa intii hunguriga maaha in loo noolaado intii loo noolaanaya waa mabaadidan aynu ka warramayno ee raganimadu iyo ninnimada iyo gabadhnimadu waxay ku jirtaa inaad booskan qaadataan laakiin in waxbarashadiinna iyo daalkiinoo dhammi maxaa la cunaa isugu tago maaha wax u cuntama qof bini aadama oo nool wax u cuntama maaha ee waa in hankeenu intaa uu ka weynaadaa ou noqdaa ummaddan siaynu indho ugu noqon lahayn ummaddan saynu u bedeli lahayn ummad kasta cid baa beddeshay yurub inay soo guurto oo u soo guurto technology iyo aqoon waxaa ka horeeyey enlightment groupkii falsafatu tanwiir kuwii isku dayaya in khuraafada iyo waxaan dadka cusleeyey ka radiyaan laakiin iyagu labay isku radiyeenoo diin baatilana way radiyeen khuraafo kaloo ay haysteenna way radiyeen adiga iyaag inaad diin saxa radidoo moodid enlightmentkaagu adiga inuu yahay inaad eh, waxyiga tuurtid innaga enlightmentkeennu waxa weeyaan khuraafada inaynu ka faydno waxyiga kaasaa enlightmentkeenna innaga waxaynu u baahanay inaynu samayno kadibna ummaddu horumar bay bilaabaysaa horumar kastana cid unbaa jaajuurka koowaad dhigta ka labaad cid saartaa la waayi maayo laakiin haddii ninba nin halleeyo halkeenaynu fadhiyayna sal allahuma cala nabiyina muxamadi wcala alihi wsaxbi wslem walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin